بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu ku soo guda jirnay sharxii matn تxfaة الأطفاal والغilman للشhaykh sulayman aljamzuri raxmat ullaahi عalيh waxaynu aanaan weli ka soo dhammaanin baabkii baab اlmiثlayn والmutaqaaribeyn والmutajaaniseyn والmutabaacideyn xalqadii u dambeysiyey tii kasii horeysayba baabkaas ayaynu ku jirnay waxaynu xalqadii u dambeysay ka hadalnay saddexda nooc ama afarta nooc ee mutabaacid ee mutamaatilaanka mutaqaaribaanka mutajaanisaanka iyo mutabaacidaanka afartaa nooc mid kasta inuu u qaybsamayo saddex nooc oo sagiir kabiir iyo mutlaq sagiir inuu noqonayo haddii ka hore reebnaado ka dambena u xarakeysnaado kabiir haddii labada xaraf ay xarakoobaan iyo muطlaq haddii ka hore xarakaysnaado ka dambena uu reebnaado saddexdaa nooc afartii nooc marka lagu dhufto waxaanu sheegnay inay labiyo toban nooca yihiin mid kastoo afartaa nooc ka mid ah inuu noqonayo saddexdaa qaybood ama inuu noqdo sagiir ama kabiir ama muطlaq waxaynu soo sheegnay madaahib alquraa'i fi hadihi alaqsaam ama alanwac alarbaca saddexdada nooc inagoo mid walba ka soo hadalnay waxaynaan weli hadalka aynaan la soo gaadhin mutajaanisiinki waxaynu ka soo hadalnay mutamailaanka iyo mutaqaaribaanka madaahib alquraa'i fii eh, almutamailiin saddexdiisa nooc iyo mutaqaaribeyn saddexdiisa nooc ayaynu ka soo hadalnay waxaynu soo sheegnay mutamailaanka saddexdiisa nooc in eh, quraadu laba nooc isku waafaqeen noocna ay isku khilaafeen noocay isku waafaqeen inuu ahaa eh, mutamailaanka sagiirkaa inay quraadu isku waafaqeen calaa idqaamihi bishardi hadduu shardigiisii oofsado oo waa inuusan kaa hore sagiirka ama mutamaatilinka sagiirka hore inuusan xarf mid noqonin hadduu shardigaa oofsado inuu quraadu ay isku waafiqeen idqaamkiisa qaybta labaad ay isku waafaqeen waxa weeyaan mutamatilaanka mutlaqa oo quraadu waxay isku waafaqeen minun calaa idhaarihi in la idhaariyo nooca saddexaad quraadu waa isku khilaafeen oo waa mutamatilaanka kabiirka ah yaclamu maa oo kale quraadu waxay isku khilaafeen bayna alidhaari wاlidqaam lakiin riwaayatu xafsan caasim oo inagu aynu akhrino mutamaathilaanka kabiirka waxay ku leedahay alidhaar ama waxaa riwaayada riwaayatu xafsan caasim waxaa ugu sugan xafs idhaar oo yaclamu ma oo kale idhaar ama khilaafka quraada u yaala bayna alidhaari wاlidqaam mabxadkiisu waa fi baab اlqira'at sidoo kale waxaanu soo sheegnay madaahib alquraa'i fi lmutaqaaribeyn fi aqsaamihi ثalaaثa sagiirka kabiirka iyo muطlaqa waxaynu soo sheegnay sahiirka mutaqaaribaanka sahiirku inuu laba qaybsamay qismun muttafaqun calaa idqaamih iyo qismun mukhtalafun fiih qaybta la isku waafaqay idqaamkiisu xafs iyo hayruhu min alqura ay isku waafaqeen waa afar nooc oo waxa weeyaan laam iyo ra iyo qaaf iyo kaaf iyo allaam الshamsiya fii xuruufiha alatii tudqamu fiiha fii xuruufi alatii tudqamu fiiha marka laga reebo laamta saddex iyo toban xaraf marka iyo annuunu saakina maca xuruufi lam yarwi nuunta reeban iyo lixdaa xarafe laam iyo miim iyo ra ya iyo ra iyo waaw waxaan ujeedaa shantaa xaraf laam iyo miim iyo ya iyo ra iyo waaw marka nuunta reeban iyo shantaa xaraf waa qeybta laysku waafaqay idqaamkiisa xafsun wakayru qaybta wixii intaa ka soo afartaa nooc ama afartaa qaybood aynu sheegnay wixii ka soo hadhay waxaan jee mutaqaariban sagiira quraadu waa isku khilaafeen sida faqad iyo dalla oo kale daalka iyo daadka mabxadkiisuna waa fii baab alqiraa'aat xafs iyo hayruhuna waxaa laga eegayaa waxa uu ku leeyahay iyo isagii keyrkiiba fii baabi alqira'aat mutaqaaribaan kabiirka quraadu way isku khilaafeen isagana bayna alidhaari waalidqaam laakiin xafs wuxuu ku leeyahay oo keliyata alidhaar sida khalaqakum oo kale mutaqaaribaanka mutlaqa quraadu waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi halkaasi inoo joogtay waxaynu ka hadlaynaa insha allahu tacala ku bilaabi doonaa mutajaanisaan madaahib alquraa'i fi lmutajaanisayn quraadu madaahibtooda mutajaanisaanka mutajaanisaanku saddexdii nooc isagu noqonaya waa sagiir iyo kabiir iyo mutlaq haddaan soo dhoweeyo kabiirka iyo mulaqa maxay mulaqa quraadu waxay isku waafaqeen horta calaa maxayhde alaa calaa idhaari sida lamabacuuun oo kale miimka iyo ba'da hadda miimkaa xarakaysan ba'duna waa reeban waa mutamail mutajaanisaan oo meel ka soo baxaan sifooyinkan waa isku khilaafaan waana mutlaqoo kii horaa xarakaysan kii dambena waa reeban yahay quraadu waxay isku waafaqeen mutajanisaanka mutlaqa calaa idhaari waxaa kuu soo hadhay mutajanisaan sahiir iyo mutajanisaan kabiir mutajanisaan sahiir ayaynu horeysiini labadooda ay quraadu isku khilaafeen mutajanisaan sahiirka horta idqaamkiisu sidau ayman rushdi sweyd xafidh اllahu tacala warca uu sheegayo wuxuu munxasir ku yahay maxay hayde sideed suuradood ama sideed qaab ayuu mutamailaanka mutajanisaanka sahiirku uu munxasir ku yahu ku kooban yahay sideeddaa qaybood waxa weeyaan الذال في الضاء iyo الdاl في الtاء الdاl في الضاء sida إذ ظلمتم daalkiiyo ضada iyo الdاl في الtاء sida kid ta oo kale kidta qad تبين oo kale الtاء في الdاl sida أثqلd أثqلت dacا مثلا الtاء في الطاء فآmنت طائفة waa أفر شhan الطاء في الطاء sida أxaطت oo kale مثلا لح اللام في الراء calى madhab اlfara اlqur ila laamkii ra'da waxaynu soo sheegnay mutaqaaribaankana waa ku jireen laakiin marka aynu halkan ku sheegayno waxa weeyaan madhabka fara iyo quطrub oo iyagu laamkii ra'da hal makhraj ka wada dhigaya marka hal mutajaanisaan bay soo gelayaan laakiin sida jumhuurka ibn اljazari iyo ay qabaan ay qabaan waxa weeyaan in ay yihiin maxay ahayd mutaqaaribaanka waxaynu ku arki doonaa khilaafka udhexeeyana haddii la idhaahdo jazariga insha allahu tacaala fi bab اlmakhaarij lix waa laam maca ra sida qul rabbi oo kale toddoba ataa fi haal ataa fi haal sida yalhath dhalik sideed albaa maca almihim sida yarkab macana waa sideeddaa ayuu mutajahnisaanka sagiirku ayuu munxasir ku yahay idqaamkiisu sideedaas ayuu ku soo ururaya ama sideeddaa nooc sideeddaa nooc lixda hore lixda hore oo waa addaal fi da id da addaal fi ta kiidata oo kale iyo ataa fi daal ahqalad dacaw iyo ataa fi ta sida faaamanat ta iyo ata fi ta axaato tu oo kale iyo allaam fi ra calaa madhab alfaraa walqutrb sida qul rabbi lixdaa nooc waxay xafsun wagayruhu isku waafaqeen calىa idqaami id ظalamtum addaal fi ta kidta qad tabayana ataa fi daal sida athqala daca dacaw ataa fi aلطa faamana طa مثلا الطا في التاء أحط اللام في الراء على مذهب الفراء والقدر قر ربي lixdaa waxay quraadu xafsun wakayruhu ay isku waafaqeeyeen lixdaa nooc ee stedi noocee mlixdaa qaybood ee stedi noocee mutajaaniseynka sagiirkaa ka mid ahay lixdaa waxay isku waafaqeen calaa idqaamihi xafsun wakayruhu labada noocee soo hadhay waa athaa athaa fi daal sida yalhath daalika iyo maxay haydee albaa maca almiim sida irkab macna way isku khilaafeen xafsun wakayruhu mabxadkiisuna waa fii baabi اlqira'aat laakiin xafsan caasim waxa uu ku leeyahay labada nooc yalhath dalika iyo irkab macna fii fii xafs min ariiqi shaaibiya ariiqa shaaibiyada waxa uu ku leeyahay idqaam oo keliyaata oo yalhad dalika inuu isku idqaamo irkab macna isku idqaamo ariiq aayibata annashr waxa uu ku leeyahay laba weji buu ku leeyahay idhaar iyo idqaam ama fii eh, min طariiq ashaatibiya waxa uu ku leeyahay oo keliyata alidqaam laa hayruh khilaaf quraada kale maxay ku leeyihiin mabxadkiisu waxa weeyaan fii baabi alqira'aat idan mutajanisaankii sagiirkii waxa uu inoogu kala baxay ama wuxuu noqday mutajanisaankii sagiirkii sideed suuradood ayuu ku soo ururay sideeddaas suuradood lix suuradood ka mida waxaa isku waafaqeen xafsun iyo hayruhu cala lidqaam laba suuradood ka midana waa isku khilaafeen labada suuradood la isku khilaafay waa tha iyo daal iyo ba iyo miim xafsun waxaynu sheegnay an caasim min ariiqi shaaibiyi inuu labadaa mawdicu ku leeyahay idqaam oo keliyata ama ariiq aayibati nashr waxa uu ku leeyahay labada weji idhaar iyo idqaam waxaynu sheegnay mutajaanisaanka meesha ay xafs iyo hayru ay isku waafaqeen in ay ka mid tahay ta fi ta tadiyo ta'da marka lagu idqaamayo axaatu ama axaatu markaynu idqaamayno hadda ta'da waxaynu ku idqaamayna ta'da idqaamkaasi masagiir ba ma kabiir ba waxa ma naaqis ba mise waa kaamil baan ujeedaa idqaamkaasi waxaynu leenahay waa idqaam naaqisa oo axatu wuxuu naaqis ku noqday da'dii baynu sifadii iطbaaqa u baaqi yeelana waxaana ah oo carab waxaa ka sugan haddii xaraf qawiya xaraf ka daciifsan ay ku idqaamayso dhex gelinayso xarafka qawiga ah waxay u reebtaa sifaadka sifaat alquwa oo sida axaatatu hadda axatu marka lagu idqaamayo axadtu ma odhanaysid da waxaad u reebaysaa sifat aliطbaaq oo min sifaatiha alqawiya ka mida si markaa ay baaqi ugu noqoto oo xarafkii qawiga ahaa ay wax uga sii muuqdaan axaadtu sidoo kale iyadna waxaa baraarujin marka aynu aynu leenahay xafsan caasim yarkab macna wuxuu ku leeyahay idqaam min ariiqi shaatibiya oo idqaam keliya tu ku leeyahay marka aynu idqaamayno waa inaynu idqaam biqunaa aynu idqaamno yarkab macna yarkab macna yarkab macna anadon idqaam biquna la idqaam halkaa waxaa ku dhammaaday mutajaanisaan sahiir sideeddii suuradood lixda laisku waafaqay iyo labadii laisku khilaafay waxaa ku yimiday mutajaanisaan muطlaqna waynu sheegnay oo quraadu waxay isku waafaqeen isagana calaa idhaarihi bay isku waafaqeen sida lama bacuuثun an absal waxaa kuu soo hadhay mutajaanisaan kabiir ayaa kuu soo hadhay quraadu waa ay isku khilaafeen waa isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fii baabi alqira'aat ayuu noqonayaa oo laakiin xafsan caasim waxa uu ku leeyahay mutajaanisaanka kabiirkaa idhaar oo keliyaata idan halkaa waxaa inoogu dhammaaday maxay haydeen baab almilayn mutaqaaribiin walmutajaanisiin waxaynu sheegnay mutamaahilaan baabkaasi inuu naadimku saddex nooc ka shee ku sheegay mutamaahilaan iyo mutaqaaribaan iyo mutajaanisaan uusan sheegin mutabaacidaanka sidoo kale adinku raxmat ullaahi calayhi marka uu ka hadlayey madaahib alqura ama idqaam iyo idhaarka saddexda nooc afarta nooc saddexda nooc uu sheegay ka mida isagu umuu sii tadaruqin aadna ugama sii hadlin mana sii faahfaahin laakiin tafsiilka aynu sheegnay ayay shuraaxdu tilmaamayaan haddaynu soo khulaasayno mutamaahilaan waxaynu sheegnay waa labada xaraf ee makhrijka iyo sifooyinka isku waafaqa saddex nooc ayuu u qeybsamayaa mutamaahilaanku wuxuu noqonayaa markaa mutamaahilaan sagiir mutamaahilaan kabiir iyo mutamaahilaan mutlaq saddexdaa nooc laba noocoo ka mida waa laysku waafaqay nooca koowaad waxa weeyaan mutamaahilaan sagiirka quraadu waxay isku waafaqeen calaa idqaamihi laakin bisharti mutamaahilaanka mutlaqana quraadu waxay isku waafaqeen calaa idhaari mutamahilaan kabiir quradu waa isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fii baabi alqira'aat xafs an caasimna wuxuu ku leeyahay alidhaar faqad oo keliyata waxaynu haddana ka hadalnay mutaqaaribaanka mutaqaaribanka waxaynu sheegnay saddexdii nooc taqaarubun fi lmakhraji wafi sifaat taqaarubun fi lmakhraji duna sifaat taqaarubun fi sifaati duna almakhraj saddexda nooc midku doona hada saddex noocba usii kala qaybsamaya sagiir iyo kabiir iyo mutlaq saddexdaa nooc waxaynu sheegnay nooc way quraadu isku waafaqeen oo waa nooca mutlaqa waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi mutaqaaribaanka mطlaqa labada noocee soo hadhay mutaqaaribaan sagiir iyo mutaqaaribaan kabiir mutaqaaribaanka sagiirka laba nooc usii kala baxay qismun itufiqa calaa idqaamih iyo qismun ikhtulifa fiih qaybta la waafaqay waa afar nooc baynu nidhi waa laam maca araa iyo qaaf maca alkaaf iyo allaamu shamsiya maca xuruufiha alatii eh, tudqamu fiiha maa cada alaam iyo eh, annuun asakina مع خمسة, حر... مع خمسة أحرف وهي حروف لم يروي afartaa qaybood ee mutamaqaaribaanka saqiirka waa la isku waafaqay calaa idqaamihi wixii afartaa qaybood aynu sheegnay ka soo hadhayna waa la isku khilaafay bayn alibhaar walidqaam xafsan caasim waxa uu ku leeyahay idhaar oo keliyata waxaa kuu soo hadhay mutaqaaribaanka kabiirka ah isagana waa la isku khilaafay maxay hayde bayn اidhaari wاlidqaam mabxadkiisuna waa fi baabi alqira'at cafwan marka aynu lahayn qismiga mutaqaribanka sagiirka qayb waa la isku waafaqo waa afar nooc qaybna waa la isku khilaafay oo waxa weeyaan wixii afarta nooc aynu sheegnin ka soo hadhay xafs iyo kayrku way isku khilaafeen mabxadkiisuna waa fi baabi alqira'aat sidoo kale mutaqaaribaan kabiir isagana waa la isku khilaafay mabxadkiisuna waa fi baabi alqira'aat nooca saddexaad waa mutajanisaan mutajanisaanku isna saddex nooc buu usii kala baxay mutajanisaanku horta waa labada xaraf ee makhrajka meel ka soo wada baxa sifooyinkana ku kala duwanaada mutajanisaanku saddexdii nooc buu usii kala baxay isaguna sagiir iyo kabiir iyo maxay hayde muطlaq mutajanisaanka sagiirka ah sideed suuradood ayuu munxasir ku yahay sideeddaas suuradood waxaynu sheegnay lix suuradooda ka mida ah xafsun iyo hayruhu in ay isku waafaqeen calى idqaamih waxaa ka mida daalki iyo dada id dalamtum oo kale daalki iyo ta'da kiitta oo kale laba noocoo ka midana way isku khilaafeen sagiirkaaya oo waa thaa maca daal yalhath daalika iyo albaa maca almiim yarkab macana maxay hayday xafs wuxuu ku leeyahay baynu nidhi min طariiqi shaatibiya alidqaam yalhath daalik irkam macana wejigaasuu keliyatu ku leeyahay ama ariiq aayibati nashr wuxuu ku leeyahay laba weji idhaar iyo idqaam quraada kale maxay ku leeyihiin mabxadkiisu waa fii baabi alqira'aat nooca saddexaad nooca labaad ee mutajaanisaan kabiir quraadu waa isku khilaafeen isagana bayn alidhaari walidqaam mabxadkiisuna waa fii baabi alqira'aat xafsan caasim waxa uu ku leeyahay mutajanisaanka kabiirka idhaar oo keliyata nooca saddexaad ee mutajanisaanka waxa weeyaan mutajanisaan muطlaq sida lamabcuثun oo kale waxay quraadu isku waafaqeen calىa idhaarihi bay isku waafaqeen idan mutabaacidaanki baa nooca u dambeeya oo usan naadimku raxmat ullahi caleyh ka hadlin mutabaacidaanku saddexdiisa nooc saynu jalsadii horeba sheegnay saddexdiisa nooc midkuu doono ha ahaado ama ha ahaado mutabaacidaan kabiir ama mutabaacidaan sagiir ama mutabaacidaan muطlaqa saddexda nooc quraadu waxay isku waafaqeen calىa idhaarihi idan halkaa waxaynu arkaynaa mutabaacidaanka dhammaantii waa la isku waafaqay calىa idhaarihi waayo kulamaa tabaacada almakhrajaan mar kastoy labada makhraj ay kala fogaadaan tacayana baynahuma alidhaar idhaar baa cayinooba ama saddexda nooca kale tamaatulka iyo taqaarubka iyo tajaanusku waxay jaalib u noqon karaan idغaam riwaayaat ama qira'aat qur'aana waa khilaaf qolo idqaamtay qolo idhaartay marka haddii la idqaamo wuxuu keeni karaa maxay ede waa asbaabta keenta idqaamka ama tabaacudku halka uu ka yahay isaguna asbaabta keenta idhaarka marka tabaacudku kullihii mutabaacidaanku dhammaanta waxa la isku afqaalaa idhaarihi sidoo kale waxaynu arkaynaa mutlaqa afartan nooc kan mutawaacidanka iska badaayo saddexda nooca kale mutamaahilaanka iyo mutaqaaribaanka iyo mutajaanisaanka saddexda nooc mid walba waxaynu lahayn muttafiqa calaa idhaarihi idan waana ta keentay inuu naadimku ihmaaliyo oo uusan ka hadlin maxay ahayde mutlaqa in fara badanna manduumaadka fanigan ama culimadu aysan ka hadlin maadaamuusan isagu mushkilad fara badan u lahayn idhaarki quraaduna ay isku waafaqeen idhaarkiisa abyaadii ayaynu insha allahu tacaala dul joogsan doona naadimku waxa uu sheegay oo keliyata oo uu ka hadlay maxay hayd labada noocee hore oo ah sagiirka iyo kabiirka sagiir waxaynu nidhi waa haddii xarafka hore labadan xaraf ee afartan qaybood ka mid a ah, haddii ka hore reebnaado ka dambena u xarakaysnaado waa sagiir sida idhab bikitaabi marka idqaam hadduu yimaadana idqaamka waxaad ku dari un magacu idqaam mutamaaileyn sahiir hadda idhab bikitaab waa idqaam sahiir baynu leenahay waayo waa qayb mutamaaileynka ka mid ah oo sahiirkiya idqaamkiisuna sahiir buu noqonaya hadduu kabiir noqdo sida labada xaraf haddii xarakoobaan yaclamu ma haddii la idqaamana wuxuu noqonayaa un yaclam ma waxaynu leenahay idqaam kabiir maxaa kan sahiir loo yidhi maxaa kan kabiir loo yidhi waxay dhahdeen culimadu sahiir waxaa loo leeyahay idqaam sahiir hawsha laga qabanayo ayaa yar oo idhab bikitaabi hadda waa xaraf reeban oo xaraf xarakaysan aan ku idqaamiyo hawsha keliya tan qabanaya waxa weeyaan inaan xarafkan hore min jinsi thaani aan ka dhigo ama aan ku idqaamo idhab bikitaabi halka kabiirka laba arrimood aan qabanayo oo waxaan samaynayaa yaclamu maa markaan isku idqaamiyo kan hore xarakaysan waa inaan xarakadii ka qaado kadib aan ku idqaamo maadaamoo ka kabiirkaa ah hawshiisu ka badan tahay sakiirka waxaa la idhi kabiir ka hawshiisu yartahayna waa asakhiir sidoo kale waxaad ogaataa maxay hayde waxaad ogaataa haddii ka hore la idqaamayo waxaa la dhahdaa mudqam baa la dhahdaa ka dambe lagu idqaamayna waxaa la dhahdaa mudqamu fiih naadimka wuxuu ka hadlay sagiirka iyo kabiirka aw keliyaadku ka hadlay wuxuu yihi uma intaa kadib markuu mutamaahileen iyo mutajaaniseyn iyo mutaqaaribeen uu soo sheegay ayaa wuxuu yihi uma intaa kadib haddaad soo ogaatay saddexdii nooc in sakana haddii uu reebnaado awalu kullin mid kastaba kiisa hore oo min almutamaailiin wاlmutaqaaribiin wاlmutajaaniseyn ka mid a ah hadduu kii soo horereebnaado fasamiyan ku magacow kaa kii soo horereebnaa aلصagiira صagiir ku magacow mutamailiin صagiir mutaqaaribiin صagiir mutajaaniseyn صagiir aw xurika amase haddii aw amase xurika la xarakiyey alxarfaani labadii xaraf fii kullin mid kastaba xaaluu ku sugan yahay mutamaaileynki iyo mutaqaaribeenki faqul waxaa tidhahda kullun mid kastoo labadiisa xaraf ay xarakoobeen كبير كبير متماثلين كبير متقاربين كبير متجانسين كبير وافهما كفها هو كان واحد كفها أنت بالمثل تصارياش كفها وإلى هنا انتهى باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين وإلى هنا نكتفي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك